بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري النسابوري رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب في باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود mawduucaas ku saabsan annahyu iska reebid laiska reebay can qiraa'ati alqur'aani in qur-aanka la akhriyo fi rukuuci fii xaalati rukuuc rukuucda xaaladeeda iyo gudaheeda iyo wasujuudi wa fi sujuudi sujuudda dhexdeeda qur-aanka kariimka ah oo kalaamullaahi ah oo xasanadu halkii xaraf ba ay cashara tahay toban xasana laga helayo haddana meel kasta laguma akriyo meel walbaba laguma akriyo dikriga ilaahay iyo adkaartu waxay u qaybsantaa aladkaar almulaqa waaladkaar almuqayada adkaar mulaqa oo xilli iyo makaan toona aan loo xadeynin iyo adkaar muqayad ah oo makaan iyo boos gaar ah lagu qayday oo lagu xidhay wixii markaa afdaliyada dikriga iyo adkaarta marka laga hadlaayo waxyaalaha muqayadaadka ee meelo gaara ah lagu magacaabay kullun bixasabihi mid walba oo adkaarta ka mid ah meesha iyada ah loo sheegay iyo makaankeeda iyo waktigeeda iyo munaasabadeeday ku fadli badan tahay ay ku fadli badan tahay biqadi nadar markii laga tago guud ahaan maxaa fadli badan kalaamka oo kalaamka ilaahay iyo qur-aanka kariimkaa u fadli badan laakiin haddana boosas iyo amaakin adkaar khaasa ay ku soo aroortay baa jirta oo ay leedahay oo qur-aanna aan ku soo aroorin ee aan la oggolayn maxaa yeelay adkaarta waa tawqiifi tawqiifi macnaheeda waxaa weeyaan laa majaala lilra'yi fii jaa jaaءat min aladkaari muqayada wixii adkaar ahoo meel khaasa lagu sheegay ra'yi ma geli karo iyo maxaa dhacay oo qur-aanka loogu diidi iyo waan iskaga akhrisan iyo qur-aankaaba u fadli badan meeshaa ma soo gelaayee hadyigii nabiga calayhi salaam iyo qaybintii shareecadu ay qaybisay shay walba ayaa la marayaa wa khayru lhadyi wa khayru lhadyi hadyu muxamadin sala allahu calayhi wa alih wasalam midda kale culimmada qaar baa waxay leeyihiin qur-aanka waa afdal kalaam afdalu dikri marka istaaggaa in lagu akriyo markaa salaada tukanayso meeshaa kore ayuu isaga joogaa oo in istaagga lagu akriyaa marka rukuuc iyo sujuud oo xaalat linkhifaad ku saabsan ayagu markaa waa ka koreeyaayoo istaaggaasa lagu soo akrinaya ama rukuucda wadiifatuha tasbiix tasbiix weeye shaqada rukuucda in ilaahay la waxido ama ilaahay la nasaho can kulli naqaa'isi wa kulli maa laa yaliiqu bijalaalih wax allaala waxaan ilaahay laayiq u ahayn ayaa laga fogaynaya oo laga nasahayaa marka la rukuucsan yahay sujuuduna iyaduna wadiifatuhaa tasbiixu wa ducaa tasbiixna waa lala imaan iyo subxaan allah iyo subxaana rabbiya alaclaa waxaa kaloo lala imaanayaa adducaa waan arki doonaa meesha ayadaa in ay tahay meelaha ugu haboon ama ugu fiican ama lagu aqbalid badan yahay ducada marka waxa weeyaan shareecadeenna waxay salaada gaar ahaan hadda ay ka hadlaysaa waxay ku wada jirtaa ay ku wareegaysaa taxta maxwari qowlihi sala allahu aleyh wasalam salluu kamaa ra'aytumuuni usallii marka meeshuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ku akhriyey siduu u akhriyey baa lagu akrin wixii uu diiday ku akrinay yidhina waa laga tegayaa waxaan soo marray abu hurayra radia allahu canhu oo leh nabiga calayhi salaam baa salaadana tujin jirayoo wuxuu la jahrayna waa la jahraynaa wuxuu siraystana waa siraysanaynaa marka muxuu nabigu sameeyey iyo muxuu nabigu la jahray iyo meeshan muxuu nabiga ku akhriyey tan weeye su-aasha la isweydiinayaae limaada meesha marka kuma jirto iyo maskax iyo inuu qofka maaragtay uu la aado falsafa asaga uu gaarayo caqligiisa la beegsado haddii xikmada la fahmana alxamdu lilah haddii la fahmi waayana itibaacaas iyo raacidda shareecada la raacayo ayaa cibaado ku oo ah lagu addoonsaday qaala xadaanaa saciid bnu mansuur wa abu bakr bnu abi shayba wa zuhayr ibnu xarb abu khayama ninki dhihi jira qaaluu waxay dhaheen xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna ibn abi cimraan alhilaali abu muxamed ilmaki qaala akhbaranii sulaymaan ibnu suxayb can ibraahim bn cabdillaahi bni macbadin can abiihi abihiis cabdulaahi bni macbadin can ibni cabaas cabdulaahi bni cabaas ibni cabdilmualib alhaashimi radia allahu canhuma ibnu cami rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ibnu adeerkii nabiga wey qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi kashafa rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa wuxuu fayday asitaara sitaara daahii guriga ayuu saa u fayday hadduu guriga caaisha ku jira nabiga calayh salaam oo masjidkii iyo gurigii daah basaa udhexeeya daaha hadda saa loo faydo masaajidka madaxaad la gelaysaa walidaalika nabiga calayh salaam dhihi jiray isagoo masjidka ku jira isiisi jaayadda caaishay min almasjidi buu ka dhihi jiray ama min almasjidi iga soo laac labada waa kaa soo maray fi kitaabi ahaara kashafa rasuul ullaahi sala allahu aleyh wasalam sitaara asturkii iyo daahii guriga ayuu saa u fayday wannaasu sufuuf waa jiradii uu nabigu xanuunsanaa ee u dhiman doono arag ay saxaabadu arkaankii u dambeeyey wey wanaasu dadka oo sufuufun saf ku jira khalfa abibakrin abubakrin sidiiq gadaashiisa abubakar baa nabigu uu fasaxay oo imaam uu yii ha noqdo dadkaa tujiyo wixii dadkii ay ku daba tukanayaan abubakar oo wax khilaafay jirin ayuu nabigu calayh salaam fiiriyey faqaala markaasuu nabigu calayh salaam wuxuu yidhi ayuha nnaas dadow jawaazu wacdi almusalli qof tukanaya in la wacdin karo oo lala hadli karaad ka fahmaysaa qof salaad tukanayoo hallaynayo adaa waliyaa salaada hagaaji rukuucda hagaaji lugahanaa sidaa leeda kadah isku dhajintan gacmaha kadah yaa khushuucda iyo rukuucda ilaali iyo ictidaalka ayuha naas qof tukanaya la hadlay nabiga calayh salaam dadow innahu wakhtigiina waa dayiq xaaladuu nabiga ku sugan yahay calayhi salaatu wasalaam ayaduna way keenaysaa inahu lam yabqa ma soo harin min mubashiraati nubuwati nubuwada mubashiraadkeedii nubuwada iyo ambiyada waxyaalihii ilaahay uu siiyey ee ummadda ugu bishaareyn jireen wax ka soo haray ma jirta ila ruya saalixa ruyada saalixada mooyeene oo ambiyada waxaa looga soo diray bashiiran wa nadiira bishaaro iyo digitaan marka arrintaasi way soo afjarantay nabi maxamed baa ugu dambeeya ambiyada nabi maxamedna waa galbanaya sakaraadkii iyo xanuunka u dhiman doonaa baa haya calayhi salaam wax kale oo qof kale oo wax sheegsheegan kara oo qeybiyaad iyo wax ka hadli kara wax maqan ma jirto arrintaasi samadii ardada udhexaysay waa soo afjalantay waxyigii inqaaca min asamaa waa ka soo go-ay ila ru'yo saalixa ru'yada saalixada mooyeen yaraaha almuslim qof muslima ah ru'yo uu arkaayo hurdada markuu jiifo ow amase turaa lahu loo arkaayo oo qof baa ugu ruyoodo ruyo fiican ama asagiibaa ruyo fiixan arkay taas waa mubashiraadka ka mid tahay oo waa juzun min sittin wa arbaciina juz'an min annubuwa afartan iyo lix markii nubuwadii mubashiraadkeeda loo qaybiyo qayb ka mid ah ruyo ahayd nabigana waxaa lagu bilaabay waxyigiisa alru'ya asaalixa ayaa lagu bilaabay asaadiqa oo markuu nabigu haweenkii ku riyoodo siday ahayd bay ku imaan jirtay maalintii markuu waaga beryo uu dadka u sheego mila falaqi subxi baa soo maray marka ruyadaas mooyaane wax kaloo qofka hadda mubashiraada oo cusub oo daariah u haysta ma jirto wixii hore qur-aan iyo xadiid iyo diin iyo waxyi ah ee la haystay mooyeene war cusub baa soo dhacay qofka ma dhihi karo oon ka ahayn xali ru'yadaas wanaagsan baan arkay ama ruyadaa fiican baan hebelow ku arkay ambiyadii waxay ka mid tahay mubashiraadkeedii waa waxyi nooc ka mida ayay ahaan jirtay oo ilhaami ah alaa marka waxaa weeyaan qofku malag baa ilaahay ugu soo dhiibayaa ru'yadaa saalixadaa oo qofka la tusaayaa alaa hooya wainii anigu ayuu nabigu yidhi calayh salaam hadalkiisiibuu wataa nuhiitu waxaa layga reebaa an aqra'a alqur'aana inaan qur-aanka akhriyo raakican anoo rukuucsan aw saajidan xaalaan sujuudsanahay labadaa xaalaba qur-aanka inaan akhriyo waa laiga reebay buu nabi sala allah alay wasalam booskaa ma laha qur-aan akhris allaahumma inay duca tahay oo aayado qur-aanah oo duca adoo sujuudsan rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waad dhihi kartaa markaa waxaad u niyoonaysaa ducad u niyoone qur-aan akhris ooma jeedid fa ama arukuucu rukuucdu wadiifadeeda waatan facadimuu fiihi rukuucda dhexdeeda waxaad weynaysaan alrabba rabbi weyneeya caza wajal bitasbiixi wa tansiihi naqaa'isi minhu in ilaahay subxaana rabbi alcadiim la yidhaahdo oo ilaahay la nasaho can kulli caybin wa naqsin taa ku weyneeya tacdiimiya wey wa ama sujuudu sujuudana fajtahiduu ku dadaala fi ducaa'i ducada ku dadaala faqaminun waxaa xaqiiqo ah jari'un wa jadiirun waxaa xaqiiqo ah oo dhab ah an yustajaaba in la ajiibi lakum idinka eh qalbagaa sujuudsan tahay ducada aad ducaysanaysa waa mustajaaba waa la ajibaya faqabiilun buu nabig alay slam xaqiiqo waxaa ah oo dhab ah oo rajadeedu ay weyn tahay in la aqbalayo hadduu yahay biqalbin xaadir weeyaan qalbi xaadirah waxaa laga yaaba inaad intaasu salaada tukanayso oo sujuudayso oo qalbiguna uuna joogin oo xaadir ahayn waxaa ducadaada iyo salaadaada iyo cibaadadaada aad ku leedahay maa xaadara alqalb qalbigu intuu xaadir yahay inta uu qalbigu xaadir yahay baad yaa waxaad ku leedahay qalbiga intuuna xaadir ahayn waxaa weeyaan arrintaasi nuxurkiibaa ka maan nuxurkiibaa ka maqan iyo qiimihii faqabiluu an yustajaaba lakum ducaysta sujuudda ku ducaysta wey macnaha qaala abu wuxuu yidhi waa mari doona xadiid kalena oo lasamraayo faakiruu fi sujuud qaala abu xadaanaa sufyaan sufyaan ibnu cuyayna soo marray can sulaymaan dariiqii hore un weeyaan dariiqii hore weeyaan oo siiqadiibu bedelayaa saddexdu ninee imaam muslim culimmadii sheekhyihiisi ahaa ay kuu soo sheegay ayaa liwaraci imaam muslim raximahullah waracnimadiisa iyo ixtiyaajkiisa ayuu rabaa inuuna siiqadii isku mid aynan ahayn inuu kuu sheego marka abubakar xadaanaa sufyaan buu ku wariyey xadaanaa sufyaan can sulaymaan sufyaan ibnu cuyeyne oo tadliis lagu sheego xadada buu kaga qaada abubakara faintafa tadliis tadliiskii meesha waa ka baxay can sulaymaan buu ka wariyey ayb ibnu suxaymkii weeyaan qaala xadaanaa yaxyaa ibnu buka ibnu ayuub qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar qaala akhbaranii sulaymaan bnu suxayb can ibraahim bni cabdillaahi bni macbad bni cabaasin can abiihi ana cabdallaahi bni cabaasin qaal kashafa rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam asitra daahi buu nabigu saa u fayday gurigiisa masjidkii buu saaran yahay wa ra'suu madaxiisaoo waxaa la arkay calayhi salaam ama wa ra'suu madaxiisaoo macsuumun la xidhay fii maradihi jiradiisi aladii maata fiihi ku dhintay madaxu saa nabiga uga heraanraa madaxu ka xidhnaa maradaa cad ee ayuu xidhay nabiga sal allah alay wasalam maradaasu ah, madax ku xidhay noocay ahaydna riwaayo kala caddaysay oo fiiha dasam yani midab ahaan dufan dufan marada iyaga keen ama ma ahe waa marka nabiga alay salaam madaxa laga asiibay wixii madaxa uu marinaayayba maradii ayaa saa u ekeysiisay marka nabiga madaxu ka xidhnaa xanuunkiis meesha u badnayd halkaasu ahaa sala allah alayh waali wasalam madaxa waa ra'saha buu ka bilaabay madaxa madaxa madaxa sala allah alayh waali wasalam madaxa xanuunkiisuna wadnaha nabiga calayh salaatu wasalaam laga hayay oo halkaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u dhintay sababta wadnahaasi cudurka ahna isagaa sheegay oo wuxuu yidhi suntii khaybar marka uu nabiga alay salam dhimanaya saddex sano ka hor oo laga joogo ee islaam yahuudiyadoo zaynab la yidhaahdo ay u gelisay hilibkii iyo raashinkii nabiga loo keenay calayh salaam suntii weeyaan wixii nabiga calayh salaam xididkiisa halbowlaha ee wadnaha jartay markii dambe macsuubun fii rasi fii maradihi marka qofka hadduu xanuunsan yahay inuu madaxa ka xanuunsan yahay ixida waa dhihi karaa madaxa waa laga duubi karaa in laga xidho laga duubo wax maarata takfiif iyo xoogow ayuu ka dareemi fa qaala nabigu wuxuu yidhi allahuma hal ballaqtu saxaabadii buu fiiriyey markaasu wuxuu yidhi ilaahu ma gaadhsiiye ah, wixii aan gaadhsiiyeyna waa tadbiiqiyeen oo kaa isku toosan howlahooda anoo ka maqan bay wadan karaan alaaa maraad buu ku celceliyey oo uu yidhi mayna gaadhsiiyey markaasay dheheen waadna gaadhsiisay inahu markaa eh, inahu lam yabqa ma min mubashiraati nubuwati nubuwada waxyaalihii bishaara ahaayee ay wadatay ila ru'ya uma soo hadhay yaraaha alcabdu saalixu addoonka saalixa uu arkaayo ow turaa lahu loo arki cabdiga saalixa uu arki ow turaa lahu loo arkaayo lanna cabdu saalix addoonka hadduu qof wanaagsan oo saalixa uu yahay ruyadiisana ruyo saalixa oo wanaagsan bay noqon ruyadiisa run bay noqonaysaa weliba akhiruzamaan markii la gaaro wuxuu nabiga alay salaam yidhi lam takad ru'ya lmu'min takdib qofka mu'minka ruyadiisa been uma noqonaysaa akhiruzamaanka xaaladahaas culus iyo fitanta markii la gaaro ruyadaasu qofka muminkaa uheshan oo mubashiraad u noqon oo khayr iyo wanaag uu maarata ku helaya ama ku iftiinsanaya ayib macnaheedu marka ma aha qof aan saalixayn ruyadiisa sax ma noqotee yani qofka kale oo ama aan wanaagsaneen ama gaala ruyo ruyadiisa run way noqon kartaa run way noqon kartaa oo wax maaragtay hadduu ruyadeedii helo wax ku tacbiiriyo lagu badbaadi karo garanaysaa qisatu yuusuf calayhi salaatu wasalaam qisatu nabiyullahi fii suurati yuusuf ujeeda ninkii meligaha ee boqorka ahaa ee ruyooday ruyadii uu ku ruyooday geel ujeeda lo qaarkooda weyd qaarkooda waxaysan yihiin iyo waxyaala sabuur oo kii arkay marka waa kii u fasiray nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam toddoba sanoo abaara iyo wax kuwa ka dambeeya oo dadku ay waxooda ay ilaah uu ku yidhaahdo wa caamun caamun yuqaasu fiihi naas naam naam yuqaasu fiihi hum uu yidhi marka xaaladahaasoo dhan ruya runna ay noqotay ruya run ah ayay noqotay naam inii araa sabca baqaraatin simaanin yaakuluuna sabcun cijaabun wa sabca khudrin wa yaabisaat waa marka waa u fasiray yuusufna calayh isalaatu wasalaam calaa kulli xaal ruyada mararka qaar ayaduna waa qoladaas waa ruyo oo saxa way ku ruyoon karaan ayib laakiin mubashiraadka wanaagga ah ee qofka saalixa u arkaayo waa waxyu min allah iyo maaragtay ilhaam malaa'ig loo soo dhiibay weeye inuu marka qof yaqaano oo wanaagsan oo si fiican oogu fasiro uu u sheegaa fiican oo uuna maarata iska beel dareenin meel khalada uuna marinin dadka ruyada cabire ruyada yaqaana uu ugudbiyo si wanaagsan ugu fasiro sidaasay unoqonaysaa insha allah saasay unoqonaysaa culammaduna qaar mucabiriin la yidhahdaa jiri jiray taabiciintana waxaa mashhuur ku ahaa nin la yidhaahdo moxamed ibnu siriin moxamed ibnu siriin ee xagga tacbiirka ru'yada iyo fasirkeeda caan ku ahaa qaala xadaanii abu aahir waxarmalata uma dakara mil xadii sufyaan buu sheegay xadaanii abu aahir waxarmala binu yaxya qaala waxay dheen axbaranaa ibnu wahbin can yunis can mishaabin qaala xadaanii ibraahim bnu cabdillahi bnu xunayn ana abaahu xadaahu anau samica wuxuu maqlay caliya bn abi aalibin qaala isagoo yidhi nahaanii rasuulullah rasuulka ilahi baa wuxuu iga nahiyey calayh salaam an aqra inaan aqriya raakicanoo rukuucsan ow saajidan inoo sujuudsan ayb taas markaa waa cali nabigana waa soo marray calayhi salaatu wasalaam isagoo leh xadiidkaa hore ee soo marray isagoo leh alaa wa inii nuhiitu waa laga nahiyey marka waxa ka nahya waa allah subxaana wataala xadana abu quray maxamed bn اcalى alhamadani qala xadana abu usama an ulayriyi an ibn kair qala xadana ibrahim bn cabd lah bn xunayn can abih anahu ali bn abi alib radi allahu canhu yaquul nahaanii rasuul lah wuxuu iga reebay calayh salaam can qira'ati qur'an qur'aanka akhrintiisa waxaal ana raakiban rukuucsanahay aw saajidan sujuudsanahay hadduu akriya ka waran quraankiibu sujuuddiibu quraan ku akriyay salaadima buri sida qolka xooga badan culamada ay leeyihiin salaadima buriso liannahu qur'aanka min jinsi salaad salaada jinsigeeda iyo waxyaalaha lagu sameeyo qur'aan akhris baa ka mida marka salaaddu ma guurayso laakinahu ataa bimakruuh mukhaalafuu la yimid waxadaana abu bakr bn isxaaqin qaal akhbarana ibrahim bn abi maryam qaala akhbarana muxamed bn jacfar akhbarana zayd bn aslam can ibrahim bn cabdillahi bn xunayn can abiih can cali bn abi aalib radi allahu canhu anahu qaal nahaanii rasuulu llahi wuxuu iga nahye calayh salaam can alqira'ati fi rukuuci wa sujuud inaan ku akriyo walaa aquulu dhihi mahayo buu leh cali nahaakum dhihi mahayo nahaakum idinku inganahaakum buu inaga nahiyey nahaakum wuu inaga nahiyey dhihi mahaye waxaan leeyahay nahaanii wuu iga nahiyey ofis oh, hadalkaasna waxaa weeyaan min baabi muraacaat siyaq aladaa wa siyaq taxamul siiqadii wax lagu soo xumbaaray ilaalin la ilaalinaayo iyo maxaan ujeedaa dariiqii lagu soo xumbaaray iyo siiqadii dariiq kasta oo lagu soo xumaanay lagu gudan jiray iyo alfaadii oo la ilaaliyo nabawigii ahaa iyo qaabkii wax ku soo qaaday cali unbuu ilaalinaya macnuhu waxa weeyaan qaabkii nabiga markuu ilaa hadlaayo caliow buu yidhi caliow sujuudda iyo rukuucda ama rukuucda iyo sujuudda qur-aan ha ku akririn buu yidhi macnaheedu kama dhigna keligaa bay arrintaasi kuu gaar kuu tahay meehee ummadduna wixii saxaabigu nabigu ku dhaho ummadoo dhan caan bay u tahay waa qaacida wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam la amra ama uu sameeyana caam bay ummadiisa oo dhanba u tahay nabiga sala allah alay waslam ummadiisa oo idilba marka wuxuu leeyahay nahaaniyi baan leeyahay anhaakuma dhahaayo wuxuu ka hadlayaa siiqadii qaabkuu nabiga iila hadlay si gaaroo aniga markaas hadalkii igu jeediyey amaa xukunkii caamun lijamiic lumma ummadoo dhan buu caam u yahay leanna wax takhsiisa oo daliil loo haya ma jirto waana soo marray alaa qad innii nuhiitu waa kii uu nabiga sal alay salatu wasalam waa laga reebay marka waa caam wey qaala xaddaana zuhayr bnu xarb waisxaaq qaala waxay dhaheen akhbaranaa abu caamir alcaqadiy qaala xaddaana daawuud bnu qaysin qaala xaddaana ibraahim bn cabdillahi bni xunayn can abiy can ibni cabaasin can caliyin radia allahu canhu qaal nahaani xibbii kii aan jeclaa wuxuu iga reebay sala allahu alayh waalih wasalam an aqra' inaan akhriya raakican aanu rukuucsan ow saajida inaan sujuudsan saxaabadu saasay dhihi jireen xibbii iyo xabiibii rasuulkay u yaqaaneen sala allahu alayh wasalam maxaa yimi marka koox dambe oo xabiibi iyo xabiibatiida ku haya ayaa nabi maxamed ba aan sheegaynin ah, ayib oo dhallinyaradii hadda waxyaalaha ay isticmaalaan bay ka mid tahay oo eh, gabdhihii iyo wiilashii iyo waxaasay shubayaan waxaasay shubayaan laguga ah lama soo aruursaanka marka xabiibkeenni muxameda ah sala allahu calayh waaalih wasalam ee shareecadan iyo diintan noo keenay ee sababtiis aan mugdigii kaga baxnay ee sababtii aan xaqa ku fahanay sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu leeya nahaanii xibii kii aan jeclaa khaliilii bay qaarkood dhihi jireen an aqra'a raakican inaan ruqanoo rukucsan ahriyo aw saajidan oo sujuudsan hada huwa alxabiib sala allahu alayh waalih wasalam ayib xadaanaa yaxya binu yaxya alimaamu abu bakr jazaa'iri kitaab buu leeyahay siira kitaab siira buu leeyahay wuxuu ku magacaabay hada alxabiibu ya muxib hada alxabiibu ya muxib wakaa xabiibkii qofka jecelow nabigu ku wada sal la alay aslam daarata nabi maxamed hada alxabiibu yaa muxib xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin raximah llah abubakr jazairm uu dhintay ordhab uu dhintay wuxuu ahaa min culamaai ah, masjid nabowi raggii kutubta ka akrin jiray buu ka mid ahaa raggii lagu aasaasay jamaca islaamiya jahaabidadahana waa ka mid bu ahaa qaala xadaana yaxya bnu yaxya kitaab tafsiiruu leeyahay yaa sheegi kara tafsiirkiisa aysar aysaru tafaasiir kitaab fiican oo khulaaso oo wanaagsan buu lehay le aysaru tafaasiir xagga tahdiibka iyo aadaabta iyo akhlaaqiyaadka aad buu cinaayo u siiyaa nin ruuxii ah buu ahaa radia allahu canhu arda ayib qala wxadaanii haaruun bn cabdillahi qala xadaana ibn abi fudaykin xadaana daxaaq bn cuثmaan xa qala wxadaana almuqadamiyu qala xadaana yaxya whuwa alqaطaan can ibn cajlan xa وxadaanii haaruun ibn saciid اlayniyu qaala xadaana ibn wahmin xadaanii usama bn zayd xa qala xadaanii yaya xadaana yaxya bn ayub qutayba ibn xujrin qaaluu xadaana ismaaciil yacnuuna ibn jacfar buu jeedaan akhbarana muxamadu wa huwa ibn xamr weeyaan xa qala wxadaana hanaad bnu sariin qala xadaana cabdatu muxamed bn isxaaqin kul haaulaa'i can ibraahim bin cabdilaahi bn xunayn can abiihi can caliyin ila daxaaq mooyeene ibnu xajlaan mooyeene fainahumaa labadan zaadaha waxay ziyaadiyeen can ibni cabaas ayagoo ka warinaya can caliyin can inabi sal slam kulluhum qaaluu inay dhaheen nahaanii can qira'ati alqur'aan yani riwaayat ibni cabaas can cali bay ka dhigeen ayb kulluhum qaaluu nahaanii can qira'ati alqur'aan wa ana raakic anoo rukucsanaan qur'aan aqriyo sujuud muna sheegin walam yadkuruu fii riwaayatihim kuwan mayna sheegin annahyu canha fi sujuud kama dakara zuhriyu kow wazayd bnu aslam wlwaliid bnu kaiir wadaawuud bnu qays raggaasaa sheegay wakafaa bidalika iqa raggaas ayaga qiimaha badan baa ziyaadada waa ana saajidu ku daray kugu filan marka kii aan la imaanin ziyaadada kii la yimid baa marka laga qaadanoo ziyaadatu iqa maqbuula weeyaan aw man xafida xuja calaa man lam yaxfad intaas oo sanada musanifku soo awriyey wuxuu ujeedaa xadiidka ictidaad iyo xoojin iyo ikhtilaafa alfaad riwaaya riwaayada iskhilaafsan ziyaadaad iyo musxaan inuu ku caddeeyo waana waxa uu alimaamu eh, muslim raximahullah caanka ku yahay xifdiga iyo diqada xifdiga mutuunta iyo mxuu ahaa alfaada iyo cinaayada asaaniidda iyo eh, mxuu ahaa siyaqul adaha sida uu kala cinaayo u siiyo iyo xifdigiisay tusaysaa iyo waracnimadiisa radia allahu canhu arda intaasoo anagana xadii eh, sanad oon soo wadin xa iyo fulaanta ku hayno ajriya tawaaban ka helaynaa inaga maxaa yeelay alisnaadu alsnaadu min addiin sanadkan arkaysa fulan fulan fulan lagu hayo diintay bay ka mid tahay ayb wa kuwaa raggaas haaulaai rijaal eh, samcu lana rijaalukum markay dhaheen haaulaai rijaaluna wa kuwaa raggaa aan diintan iyo shareecadan aan ku abtirsanayno raggaan ka soo gaaray way raggan waxay mudan yihiin raximahum llah in la dhaho iyo marka wax fudud maaha in xadaanaa aad maqasho shaaficina muxuu yihi raximah llah kulu lculuumi siwa alqur'aani mashhalatun ila alxadiida wa cilma alfiqhi fi اddiini wاlcilmu ma kana fiihi xadaana wاlcilmu ma kana fiihi xadaana wma siwaahu wasaawisu shayطaani ayib sanadka mutasilka ah wixii ku yimaada waxaa weeyaan waa silsila dahabi silsila dahabi waaye diintuu ka mid yahay alimaamu axmed bnu xambal nin baa usoo galay isagoo xadaanaa ku hayo markaasu wuxuu yidhi ilaa kam xadaana ya abaa cabdillaah xadaanaa maad ku hashaa weligaa markaan ku aragnabu markaasuu wuxuu ukhruj yaa zindiiq buu yidhi ka bax buu yidhi guriga zindiiq baa tahay munaafiq baa tahay xadaanaadii buu ahaa lagu maaragtay eh, nifaaqiyey u fiirsa marka xadaanaadaasi meel fiican ha kaa istaagto waxadaanaahu qutayba ibnu saciid weeyaane qaala can xaatim bn ismaaciil can jacfar bn muxamedi can muxamed bn munkadirin can cabdilaahi bn xunayn can caliy walam yadkur fi sujuudi ma sheegi sheegidaas raggala sheegay waxadaana camr bnu ali alallaas abu camr bnu caliy alfallaas asayrafi qaala xadaana moxamed bnu jacfarin qaala xadaana shucba bn xajaaj can abubakr bn xafs can cabdillahi bn xunayn can ibni cabaasin radi allahu canhuma anahu qaal nuhiitu waxaa layga reeb an aqra in akhriya waana raakcanu rukucsan laa yadkuru fi isnaadi caliyan ma sheegin ibn cabaas baa halkan hadda la booday baabu maa yuqaalu fi rukuuci wasujuud sujuudda iyo rukuucda qur-aanka lama akrinayo haddii la yidhi oo amar nabi uu yahay la diiday oo nahyi uu ku soo arooray qur-aanku akhris meeshaasi maxaan la dhihi oo iskala yihiin waaka shaqadoodii waxadaana haaruun bn macruufin wacamr bnu sawaad qaala xadaana cabdullahi bn wahbin can camr bn xaaris can cumaarata ibnu qaziya can sumay mawla abi bakrin abubakr bn camr bn hishaam abubakr bn cabdiraxmaan ibn camr bn hishaam anahu samica abaa saalixin dakwaan abaa saalix buu maqlay magaciisi buu ku raaciyo dakwaan ninkii la dhihi jiray samaan laqabkiisa yuxadiu can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alay wasalam qaal aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbi wa saajid aqrabu maa yakunu alcabdu addoonku markuu ugu dhow yahay min rabbii rabbigiis wahuwa saajidun weeye markuu sujuudsan yahay walaal weeye xaaladda uu ku sugan yahay saajiduu sujuudsan yahay wahuwa saajidun walxaal huwa saajid isagoo sujuudsan markuu yahay markuu sujuudsan yahay ayuu rabbi ugu dhow yahay addoonka ilahina wuxuu leeya wasjud waqtarib wasjud waqtarib sujuuda u dhowow alle rabbi u dhowow wahuwa saajid faakdiru ducaa haddaba ducada badiya haddaad rabbi u dhowaato oo nasiibka ilaahay ku siiyey ducadii ha iloobi rabbiba haddaad u dhowaatay baahanana aan nahan wada baahannahay oo fuqara aan nahay dhammaanteen oon ilaahay ka maarmin dharfatacayn il miraqsigeedaana ka maarmin ducada inaan badinaa loo baahan yahay weliba la badiyo inuu ilaahay diinta nagu sugo khaatmadana noo suubiyo rabbana aatina fi dunya xasana fi akhirati xasana waqina cadaaba naar ducadaas oo kale fursadda qaaligaa looga faa'idaysto ayib aqrabu maa yakunu cabdu faaktiru fi sujuud faaktiru fi ducaa waa soo marray faqamirun an yustajaaba lakum walwajibayaa walwajibayaa waxaa marka aqrab maa yakuun wuxuu addoonku qurbigaas qurbigaas waa qurbi ilaahay og yahay wa tacaala yacni allah subxaana wa tacaala dunuwun maca culuwihi culuwun maca eh, qurbihi subxaanahu wa tacaala eh, xaaladaas waxaa si gaar ah ay qurbo iyo dhawaasho iyo ducadoo la aqbilo ay u mudatay qofka markuu xaaladdaa ku sugan yahay u fiirso wejigiisii xubnihiisa oo ugu sharaf badnaa iyo lugihiisibaa siman wejigiisii oo ugu sharaf badnaa xubnaha iyo lugihiisibaa marka fii qaayati tadalluli walkhuduuc wey meesha ugu dambaysay ou addoonku alle isku dullayn lahaa ee alle uu isku dhiibi lahaa oo addoonnimada uu muujin lahaa wax u dhiman ma jirto wax u dhiman ma laha addoonka asaga yacnii wejigii buu halkaa saaray maxallu qadamihi ayuu wejigii dhigay oo saaray marka xalkaa markaa taagan tahay rabbina subxaanahu wa tacaala tawaaduca aad tawaaducday iyo liididda aad isliidday ilaahayna isku liiday wuxuu kugu bedelayaa rifca inuu kor kuu qaado man tawaadaca lilaahi rafacahu allah qofka ilaahay dartii u tawaaduco oo isku liida ilaahay dartii qof bini aadama nabaraba inaa u tawaaducdo oo ama isku liido bini aadam wa diin oo markaas aad ku ixtiraamaysana aysan jirin diinta iyo shareecada dadka xumbaarsan ama culummada ama mucallimiintaada way soo arortay tawaaducu limanta minhu tawaaducaas xad bayna leedahay ee waxaa laga hadlaayo waa cibaado marka laga hadlaayo xadda ayada cibaadada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala baa loogu dhowaadaa tawaaducaas iyo muxuua tadallulkaasi markaasuu deen ilaahay samaawaadka korkuu qaadaya subxaana wa tacaala rafacahu allah waxadaanii abu daahir wayuunus bn cabdilacla qaala ahbarana ibnu wahbin qaala ahbarana yaxya bnu ayuub can cumaarata bni qasiyata can sumayi mawla abi bakrin can abi saalixi dakwaan can abi hurayra ana rasuula lahi sal la alay slam kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii sujuudihi sujuudda dhexdeeda waata sujuudi maxaa la dhihi buu kusoo yiri maogtahay ducooyin fara badan bay sujuudu leedahay adigana waxaad rabto ood markaa kuu daran ood ducaysan kartaa allahuma kfir lii dembii ilaahu dembigayga ii dhaaf kullahu dhammaantiis diqow kiisa yar iyo wajillahu kiisa weyn wa awalow kiisa hore ee cumrigayga awalkiisa aan la imaaday iyo wa aakhirahu kii aakhiro cumrigayga aan la imaaday wa calaaniyatahu kiisa muuqday dadku ila arkeen iyo sirow kii ii qarsoona anuun aan sameeyey aduun og tahay intaba ilahay ii dhaaf ilah ii dhaaf waxay ka mid tahay jawaamic ducaa ducooyinka jaamica ay ka mid tahay wax ka maqan ma leh ducada teeda yar iyo teeda weyn teeda hore iyo teeda dambe tii muuqata iyo tii qarsooneed intaba ilah wii dhaaf marka waa tacliim wey nabigaana baraya calayh salaam in adoonku uuna ilaahay ka maarmin walow nabiba allah ka dhige walow nabiba allah ka dhige ambiyaduna wixii markaa ilduufa oo mararka qaar ijtihaadkoodaa ama ay ku dhacaan ayaguna maaragtay waa way soo gashaa way soo gelaysaa oo waxyaalo badan ba ijtihaadaada jira oo laakiin ambiyadu mar walbaba ay ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhaqsaa ah ugu noqdaan taxiix lagu sameeyo cafa allaahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana aladiina sadaquu wataclamu alkaadibiin cafa allahu canka baa leey nabiga alay salaam cabasa watawallaa an jaa'ahu laacmaa maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra xataa yudkhina fi lardi ilaa hayrihi min alaayaat oo nabiga lagu citaabay calayhi salaatu wasalaam laakiin macsuum buu ahaa calayhi salaatu wasalaam oo wax dembi oo u qoran oo u yaalla ma jirin ilaahay baa markaasba wixii markaas ijtihaadaada oo la yimaadana markaba waa la saxaya waddadii caddeed buu u qabsanayay sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu ahaa addoon adabahu allah wa axsana ta'diiba ilaahay uu edbiyey oo ilaahay uu hagaajiyey edbintiisa u hagaajiyey waa nabi moxamed sala alay slam qala xaddaana zuhayr bnu xarb waisxaaq bn ibraahim qala zuhayr xaddaana jariir can mansuur abi duxa muslim bn subayx can masruuq bn lajdaci abu caaisha can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi caaishaya gabaru dhalay wey caaishana waa ka warinaya umulmuminiin abu caaisha la dhahaa can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuul lahi sal la alay slam yukiru wuxuu badin jiray an yaquula inuu yidhahdo fii rukuucihi rukuucdiisa wa sujuudi sujuudiisa subxaanaka ilaa wadaa nasahan can kulli naqaa'isi wacaybin wax alla wixii nusqaan iyo dhaliila oo dhan baa kaa fog allahuma rabbana rabbigana wa bixamdika maca xamdika waadna mahadsan tahay allahuma kfir lii ilahu idhaaf jumlada allahuma kfir liidaasa loo jeedaa inta kalena waa arar iyo muqadima la rabo in maaragtay ijaabadii ducada lagu helo ilaahay tasbiix iyo taxmiid marka hore u horumari iyo ammaan kadib deena dantaada sheego usluubka wanaagsan bay ka mid tahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkay raba inuu ku qaabilo maxaa yee dadkii boqorada iyo madaxda iyo marka yaaba hadalladu waa macaan iyo ammaan iyo loo hormariyaaba walilahi almathalu laclaa ilahay baa mudan in allaha yuxibu almadxa walidalika madaxa nafsah naftiisuu ilaahay ammaanay oo ku xamdiyey qur-aanka meeqa suuradood baa alxamdu lilah ka bilowda suurat alfaatixa alxamdu lilah soo maha suuratu ancaamna alxamdu lilah suuratu kahfina alxamdu lilah suuratu samana alxamdu lilah suuratu faadirna alxamdu lilah waa meeqa suuradood shan suuradood ba alxamdulilah ka bilaabata inta dhexda ku jirta la iska dhaaf bale waxaanan amray qul alxamdu lilah mar walba alxamdulilah dheh ayuu ilahi leeyahy subxana wa tacala ayb xadaana abubakr bin abi shayba wa abu kuray maxamed bn cala cafwan subxaanaka allahuma rabbana waxad allahuma kfir lii saasuu dhihi jiray yata'awalu lqur'aana qur'aankuu ku camalfalayey ta'wiilku marna waa bimacnaa alcamal marna waa bimacnaa tafsiir aaya marna waa bimacnaa tawiil atawiil bimacnaa taxriif midka dambe mamnuuc wey labada kalena masmuux wey tawiil qowlihi tacaala haddaad tirahdo alimaamu abri fi kitaabihi mujarir abri fi kitaabihi tafsir wuxuu leeyahy tawiil qowlihi tacaala tawiil qowlihi tacaala maanaa tafsiir qowlihi tacala baa la wadaay maaha taxriifkii maaha tanna waxaa weeyaan ta'awal qur'aan macnaa yacmal maa amarahu lqur'aan qur-aanka wuxuu amray fii suurati nasri ida jaa nasrullah ayuu nabigu ku camalfalaya suuraddaasa waxaa layihi tasbiix laynow taxmiidna laynow dembidhaafna alla weydiisaa layidhi xaaladaas markaad aragto soo socota toobadkeen xadana abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala waxay dhan xadana abu can acmash can muslim bni subeex waa soo muslim waa kuma ya abu duxa wey u marra kunyadii buu kuu saari abu hebel isagoo marna magac buu kuu sheegi marka waa inaad ogaataa waa isla asaga can muslim abuduxaahaas hore wey soo martay ibnu subayx can masruuqi ibni ajdac can caaisha radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu badiya an yaquula inuu yidhaahdo qabla an yamuuta intuuna dhimanin ka hor subxaanaka wabixamdika astaqfiruka waatuubu ilayk buudhiji subxaanaka ilah wadaa nasahan ceeb iyo musqaano dhan bay kaa dheer tahay safaadkaadao dhan kamaal wey wabixamdika subxaanakadaas waa nafyu anaqaa'is sifaat adamiima can illahi subxaanah wa tacaala wa bixamdigana waxaa weeye ihbaatu sifaat alkamaal lilahi subxaana wa tacaala min baabi takhliya wataxliya la yidhaahdaayo subxaanaka waa takhliya wabixamdikana waa taxliya astakfiruka dembi dhaaf baan ku weydiisanaya astakfiru llah astakfiruka wa atuubu ilayka adaan kuu toobadkaadalmaya wey oo kuusoo noqday wey atuubu ilayka dambia qaalat waxay tihi caaisha qultu waxaan idhi yaa rasuul alla rasuul allow maa haadihi alkalimaat maxay tahay kalimaadkan allatii araaka aan ku arko axdadtaha inaad soo darrisiisay lix sano iyo toddoba sanoon kula joogay kaama maqli jirin axdadtaha waad soo darrisiisay sanadkii sagaalaad taquuluhaa adigoo leh yaa soo dartay oo salaaddiaa ku soo dartaye hadda koor kaama maqli jirin qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam jucila lii caaishaay waxaa la ii yeelay calaamatun fii ummatii calaamaa ummadda dhexdeeda la iigu yeelay oo ummaddaada dhexdeeda calaamaad ku arki doontaa idaa ra'aytuhaa calaamadaa markaan arka oo xilligeeda iyo tawiilkeeda aan arko qultuhaa inaan kelimaadkan idhaahdo ayaa lay faray oo markaa calaamaadkaan arko kelimaadkaasaan ku dhihi maxay yihiin calaamadu idaa jaaa nasrullahi waalfatxu nasrigii ilaahay markuu imaado iyo fatxigii maka la furtay oo ra'ayta naasa yadkhuluna fii diinla afwaaja maka haddii la furtay oo kufaaru quraysh oo hortaagnayd xaqa xisnigoodii iyo jidaarkoodii la jebiyey oo gacanta lagu dhigay carabti kale ee meelaha taagna mutarabisiintaha dhammaantood waa soo xaroodeen caamulwufuud baa lagu bixiyey sanadkii sagaalaad bay aheyd waa lasoo wada xarooday warayta naas yadkulna fii diinla afwaajan adarato markaas waxaad bilaabi saddexdan bilow fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru inahu kaana tawaaba tasbiix iyo taxmiid iyo istikfaar iyo toobadkeen bilow baa la yidhi muhimmaddii waa soo gabagabowday aakhir cumrigaadii baad maraysaa wardiga badi baa lihi nabi sala allah aleh waali wasalam wardiga badi oo xilliyaha qofka aakhiru cumrigiisa waxaa la rabaa inuu sii labalaabo dikrigii inuu carabkiisa ku bato ku bato oo weliba kelimaadkan oo kale tasbiixda istifaarta toobadkeenka intaa inuu badiyo ayaa la rabaa bale afartan sanaba haddaad gaadho xataa idaa balaqa ashudda wa balaqa arbaciina sana qaala rabbi ducadan aad bilaabi afartan jir haddaad gaadho ducadan badi maxaad leedahay rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waalidaya waan acmala saalixan tardaah waaslix lii fii duriyati inii tubtu ilayka wa inii min almuslimiin ducadaasaad badanaysaa markaad afartan sano gaadho dad badan baa afartanka hadda afka u saaray dhallinyarada qaar waaba gaareen anigaan ka mid ahay ayib halka ducadaas markay lagu ducaysto weeyaan qaala xadaanii muxamadu ibn raafic weeyaane naysaburi xadaana yaxya bnu aadam xadaana mufadal can acmash can muslim bni subayxin mar wuxuu ku soo yiri abu duxa mar muslim keligoo mutaxan mara ibnu subex ismaalin wey can masruuqin can caaisha qaalat waxay tihi maa ra'aytu nabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam ma arkin mundu nazla calayhi intuu ku degay laga soo bilaabay ida jaaa nasrullahi walfatxu yusallii isagoo tukan salaatan salaad ilaa haddaan arko dacaa wuxuu ducaysanaya oo qaala fiiha wuxuu ku dhahayay subxaanaka rabbii wabixamdika allahuma kfir lii buu dhahayay nabiga calayh salaam xadaanii mxamed bn muana alcanasi abu musa qaala xadaana cabdulacla qaala xadaana daawuud ibn abi hindin can caamir can masruuqin can caaisha camr shacbi can masruuq can caaisha qaalat kana rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yuktiru kii badiya min qowli subxaana allahi wabixamdihi astaqfir llaha waatuubu ilayh badin jiray qaalat caaisha waxay tihi faqultu ya rasuul allah saxaabada nabiga calayh salaam wixii cusub ay nabiga ku arkaan ama wixii ishkaal ka galo iyo wixii u baahda in la caddaysto markaasa nabiga weydiin jireen sala allah alay wasalam caaisha waxay tihi yaa rasuulallah araaka tukiru inaad badinaysaan ku arkaa min qowli subxaana allahi wabixamdihi astaqfirullaha waatuubu ilayh baad badisay hadda ka hormaan kuwa aqoonin maxaa soo kordhay faqaala wuxuu yidhi khabaranii rabbii rabbigaybaa wuxuu ii sheegay ii warramay annii saaraa inaan arki doono calaamatan calaama fii ummati ummadda gudaheeda faidaa ra'aytuhaa calaamada markaan arko akartu inaan badiyo min qowli subxaana allahi wabixamdihi astaqfir ullah waatuubu ilayh baa lay amray faqad ra'aytuhaa calaamadii baan arkay idaa jaa nasrullahi walfatxu weeyaane nasriga ilaah iyo guushiiy fatxiga markuu imaado fatxu makaa loola jeedaayo wa ra'ayta annaasa ad aragtay yadkhulu fii diinla afwaaja awal halhal qofqof dufayl binu camar dows abu hureyra oo soo raacay halhal bay ahaayeen hal dhubuqle markan laakiin waxaa weeyaan carruurtii haweenkii ayaa lasoo wada kaxeeyey afwaaja koox kooxo fasabbix bixamdi rabbika rabbigaa tasbiix iyo taxmiid laymow wastakfiruu istikfaar iyo dambidhaafna weydiisa innahu kaana tawaaba allah waa alla tawaad aqbal badane xadaanii xasan bnu cali اxulwaani abu maxamed bnu raafici naysaburi qaale xadaana cabduraaq barana ibnu jurayjin qaala qultu licabaa waxaan ku ili kayfa taquul cadow seed dhehaysaa anta adiga fi rukuuc rukuucda maxaad ku akrisaa su-aalaha ilaa isweydiinno wey wahelo rukuucda maxaad ku akrisaa maxaa lagu akriyaa sujuudda maxaad ku akrisaa faqaala wuxuu yidhi ama subxaanaka wabixamdika laa ilaha ilaa anta faahbaranii middaa waan ku akriyaa waxaana ahbaranii ii sheegay ibn abi mulayka can caaisha wuxuu iga warramay qaala inay tidhi iftaqatu nabiya sala allah alay wasalam nabigan waa daata leyla habeen habeen habeenada ka mid oo caaisho gurigeeda nabigu u jiifay guri waa guri yar gobasha way kooban tahay waa laisgarab jiifaa unbaa nabiga calayhi salaam ka waayey agtaydii dhinacayga ka waayey fadanantu waxaan u maleeyey annahu dahaba inuu u guureeyey ilaa bacdi nisaai haweenkiisa qaar ka mida xagga haweenkiisa inuu u guureeyo aniga iga siibtay ayaan u maleeyey tiri haweenka halkaasa ku tagaan ayagu marka haweenka haween laysma qabo mar walbaba middaa kale iyo xaalkeeda yaa qalbigeeda ku taagan iyo maxaa arrintu ay noqotay marka inuu haweenkii kala aaday amnika habeennimada aan u maleeyey fataxasastu markaasaan deena baaritaan ku bilaabay taxasastu waan taataabtay agagaarkii iyo meelihii maarata ii dhowaa uma rajactu waan soo laabtay haddaan waxba waayey haddaan soo laabtayba faidaa huwa raakic meelaha kasoo fifiirisa bal au baxayo raadkiisii taxasusku waxaa weyaan tatabuc aaahaar iyo wax raad inuu kuu baxay iyo wax ufiifiiriyo waxba istiri uma rajactu waan soo laabtay faida huwa meel kamaba fogaba faidaa huwa raakicu waaba rukucsanya aw saajidu waa sujuudsan yahay yaquul wuxuu leeyahay subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ilaa anta soo maarta adigoo muxaadaro iskaga maqan oo darsi ku maqan oo khayr iyo wanaag ku maqan haweenku waxay u malaynayaa inaad tii kale jirto tii kale inaad ku maqanta marka inaad ribo daruba sheegtay iyo inaad iska sabirto ayib nabiga calayh salaam subxaanaka subxaanaka wabixamdika laa kalimada cadiimkaa fiiri nabiga calayh salaam meeshuu taagnaa malakuut illaah halkaasuu nabiga calayh salaam ku xidhan yahay rabbibuu maaragtay ah, ku taqdiisinayaa oo ku xamdinayaa oo waxidaya caaishana adduun iyo eh, saanti kale ama aada iyo waxaas markaasay waxay tii yaa rasuul allah biabi anta wa ummi waa kan faqultu waxaan idhi bay tihi biabi anta wa ummi aabbaaya hooye ee lagugu furaye dhib haba yaraatee saxar dhiba kuma soo gaadhee innii anigu la fii shaanin wax baan ku sugnaa wa innaka adiguna la fii aakhara shaanin goyn baad ku sugan tahay sala allahu calayh waali wasalam waxaan ku sugnaayen ka mashquulsanaan ku fikiraya iyo bal waxaad ku jirta kala foga saasay tiri caaisha radi allahu canha wardaha waa gabadh saxaabiyada oo qiimo badan oo taqyada laakiin qiiradii iyo wixii ugu abuura haween waa ku dhici kadib laakiin markaaba waa soo noqonaysa waa shahadanaysa xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana abu usaama xamaad qaal xadaana cubaydاllahi bn cumar can muxamed bn yaxya bn xabaan can cabdiraxmaan acraj can abi hurayrata dawsi can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi faqadtu rasuul allah nabigaan waayey leylatan habeen min alfiraashi goloshii baan ka waayey calayhi salaam faltamasuu markaasaan raaraadiyey taxasastu fawaqacat yaddii gacantayda waxay ku dhacday calaa badni qadamayhi labadiisa lugood gomadood wahuwa faasidan wahuwa filmasjidi isagoo sujuudsanoo masaajidka ku jira wahumaa labadii lugood iyo gomadihiisii qadamkiisii mansuubataani ayhi kuwa la taagay waa sujuudsanaya nabiga alay salam farihii saa u saaray dhulka lugihiisi qadamkii cirbihiina waa taagan yihiin farihiina mansuubataan wayaan sa u taagan yihiin yaan saa gacanta u saarayde inta ay maaratay habeenimadii ayay markaa iyo saa gacmaha leedahay oo habagsanaysaa oo habagsanaysaa mugdigaasa nabiga ka dhex raadinaysaa sala allah aleh wasalam markaasaa nabiga sujuudsan iyay saa lugaha u marisa labadii gomadoodoo saa iskugu xihan iskugu duuban oo farihii uu dhulka saa u saaray nabiga calayh isalaatu wasalaam sujuudsan yahay erayadan qiimaha badan oo ku uu yay taabatay markaasay qaraacan biaabi anta wa ummii inii la fii shaanin wa inaka la fii aakhar calaacal wey allahuma wahuwa yaquul wuxuu leeyahay allahuma acuudu biridaaka ilaah waxaan magan gelayaa biridaaka ridahaada yaan magan geli min sakadika waa laba sifo ilahay leeyahay alrida wasakad biridaaka baan magan geli oo min sakadika caladaada ayaan kaaga magan oon ka carari wa bimucaafaatika cafintaada iyo saamixidaada iyo iska dhaafidda addoomaha dhaafi jirtay sifadaasi cafuwun baaba tahaye yaan magangeli min cuquubatika cuquubadaadaana kaaga magangeli isagoon baa la magangeli isagoon baana wax laga magangeli subxaana wa acuudu waa magangeli oo bika adaanku magangeli minka adigaana kaa magangeli adaan cuquubadaada ka cararaya aduu baana kugu soo carari fafiruu ila allah laa uxsii talaa'an ammaan ma koobi karo calayka korkaada aan ku ammaano maba koobi karo nicamta aad noo nicmaysa iyo waxaad noo gashay baan lasoo koobi karin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuhaa marka tanahaada aad leeda iyo sifaadkaada jamiilka ma soo koobi karo anta adigu kamaa atnayta calaa nafsika naftaada saad ku ammaantayd ku raadli tahay ayaad mudan tahay mooyeene wax annaga aan intaa ka badan la imaan karno maba jiirto saasuu nabiga leehy alayh isalaatu wasalaam ducadaasuu akrinaya iyo tasbiixdaas nabiga sal allah alay wasalam marka haweenka waa in lagu sabraa maseyrkooda saasuu nabiga ugu sabraayey calayhi salaatu wasalaam oo ugu sabri jira haweenkiisa xaaladahaasi ayaga oo nabaya oo meel kalu aaday iyo wax kale maarata iyuu nabiga calayh salaatu wasalaam una sabraayey sala allah alay ali wasalam qal xadana abubakr bn abi shayba qal xadana mxamed bn bishr cabdiyu qal xadana siciid bn abi caruub can qataada can mudar bn cabdilahi bn shakiir ana caaishata nabaathu caaisha u warantay cabdulahi mudarif u warramaysa ana rasuul allah nabig alay slam kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii rukuuci wa sujuudi wuxuu dhihi jiray subuuxun quduusun subuux waa khabar limubtada maxduuf anta adigu allow subuuxun baa tahay munazahun baa tahay min kulli naqaa'isi wa cuyuub ceeb iyo nusqaan iyo dhaliiloo dhan baad ka nasahan tahay waa kaa fog tahay quduusun anta quduusun baa tahay mudahar allo la dahiray dahiran dahiran baa tahay oo haba yaraatee aan wax dhaliila lahayn rabbulmalaa'ikati malaaigta rabbigood baa tahay iyo war ruuxi malikul jibriil min bacdi cafi alkhaas cala alcaam wey ruuxu waa jibriil sidaasa xoog badan qaar baa yidhaahda waa malag makhluuq oo dhan u weyn qaar waxay dhaheen waa waxaan la arkaynin oo malaa'igta xataa ayna arkaynin siaan anaga iyagu u arkin laakiin qowlka xooga badan qur-aanka daahirkiisana laga fahmi waxaa weeyaan waa jibriil tanazalu lmalaa'ikata fiiha wruux xaddaana maxamed bn muana tanazalu malaaikatu ayib xaddaana maxamed bn muana xadaana abu daawuud xadaana shucbata akhbaranii qataada qaala samictu mudarib bn cabdillahi bnu shakiir qaala abu daawuud wuxuu yidhi xadaanii hishaam can qataada can mudarib can caaisha can bihada xadiid baabu fadli sujuudi walxafi calayh sujuudda fadliga ay leedahay iyo boorin laisku boorinayo in sujuudda la badiyo in sujuudda la badiyana waxaa ka dhalan in salaada la badiyo salaadii bay sujuud la socotahay qaala xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaanii waliid bnu muslim qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay alwsaaci cabdiraxmaan bn camr alawsaaci imaam shaam qaala xadaanii waliid bn hishaam almucayti qaala xadaanii mucdaan ibn abi alxata alyacmari qaala laqiitu thawbaan thawbaan mawla rasuulillaahi sala alla alay wasalam faqultu waxaan idhi akhbirnii bicamalin waxaad ii sheegtaa camal acmaluhu aan sameeyo yudkhilnii allaahu bihi ilahay sababtii ugu geliyo aljannata jannada camal aan sameeyo ilahay jannada igu geliyo ii sheeg ila waxa qof walba ku taaga waa inuu janno galo jannada maxaan ku galaa yay weydiinayaan saxaabadu mar walba nabiga aw qaala wuxuu yidhi qultu yaa biaxabi alacmaal camalka loogu jecelyahay ilallahi ilahay agtiisa fa waa aamusay thowbaan baa la weydiinayaa thowbaan waa aamusay uma sa'altuhu waan weydiiyey oo fa sakata waa aamusay uma sa'altuhu aalit mar saddexaad muxuu aamusayaa jawaabtu uba hayaa waa soo socotaaye wuxuu aamusayaa tadalluca saa'ilka waxay leeyihiin xataa yashtada tadalluca saa'il saa'ilka tadalluca uu masaladan u qabo iyo sida uu jecel yahay inay sii korodho inay sii korodho su-aasha ugu horraysaa hadda jawaab aad ku tuurto waxaa laga yaaba qofka inuu si toosa ah uunan usoo xaadirin dihnigiisii uunan dirba maaragtay ihtimaam usiinin e, e, ihtimaam u siinin laakiin markaa marmuu weydiiyey muu ku jawaabo mar labaad muu ku jawaabo mar saddexaad isaga ooba ay ka taagan tahay ayaa jawaabta la siiyey uma sa'altuhu aalia mar saddexaad faqaala wuxuu yidhi sa'altu can dalika rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan su'aalay su-aashaad weydiinayso faqaala wuxuu yidhi calayka bikarati sujuudi sujuud badan laazim lilaahi alla dartiina loo sujuudo ahamiyat ikhlaas waa ikhlaaska ogtahay lilaah sujuuda badi weligaala iska ilaali riyaa iyo sumca waa lagu arkay iyo halagu maqlay iyo halagaa sheegay iyo sujuudiisa iyo khushuucdiisa iyo salaadiisay waxaa weligaa naftaada kala dagaal kala dagaal shaydaanku waa ku soo gelin kala dagaal lilahi ilahay darteeda sujuud baa u sujuudo fa inaka adigu laa tasjudu lilahi alla darteed oma sujuudo sajdata hal sujuuda iskala wax ah kale ilaa rafacaka allahu ilahay kor buu ku qaadaa bihaa bisababiha darajatan darajo ilahay kor buu qaadaa darajadaana ilahay baa garanaya intay leeg tahay waxadda canka wuxuu ilaahay kaa hoobiyaa bihaa sujuuddaa sababteed khadiyatan dembina waa kaa hoobin halkii sujuudba rifa darajaad iyo xadda khadiya dembi la hoobiyey iyo darajo kor lagu dallacsiiyey qaala macdaan ba wuxuu uma laqiitu abadardaa ayaan haddana la kulmay markii hore wuxuu la kulmay macdaan ninkan la yidhaahdo hawbaan haddana wuxuu la kulmay abudarda bal iska badso fasa'altu isla su'aashi baan weydiiyey faqaala lii wuxuu igu yidhi mila maa qaala lii hawbaan hawbaan hadalkiisa oo kale ugu yidhi maxaa ugu wanaagsanoo janna lagu gala haddaad weydiisay nabigaa weydiinee calayka bikatrati juduudi illaahi wakaa marka amarada iyo ajirkaiyo wax laga helana xadaana xakam binu muusa abu saalixin xadaana heqli bnu ziyaad qaala samictu wsaaciya qaala xadaanii yaxya bn abi kaiir alyamani qaala xadaanii abu salmta zuhri qaala xadaanii rabiicatu bnu kacb alslamiyu saxaabiyun jariir min khadami rasuuli ilah khaadimkii nabiga wey ala salam qaala wuxuu yidhi ninkan isaga ah janna lagu bishaareeye libnan weyaan qaala wuxuu yidhi ilan dalaaladu sideedaba ama waa muaabaqa ama waa iltizaam ama waa tadamun qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa buu ilahi rabiica abiitu kii barya maca rasuuli illaahi sala saxaabigaas fiiri wuxuu leeyahay kuntu waxaan ahaa abiitu kii barya maca rasuulilaah rasuulka calayhi salaatu wasalaam maciisaan baryey yaan bari jir daalibulcilmi khaadima oo meel kale ku mashquulsaneen faataytu waxaan u keenay nabigu biwaduu'ihi weysadiisii iyo waxaajatii xaajadiisii baa nabigu u keenay wuxuu u baahnaa waan usoo adeegay biyihii iyo rumaygii iyo faqaala lii wuxuu igu yidhi sal iweydiiso waxaad rabto man sanaca ilaykum macruufan fakaafiihu way mogdahay waan ku khidbeeyey waxu waa qofka ugu abaalguddo faqultu waxaan idhi asaluka waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka inaan kula rafiiqo filjana jannada gudaheeda u fiirso himma caaliya imadiisa fiir meeshay gaarsiisanta adduun isi iyo xogow reer ha laga yeelay iyo ma dhihin shaqaha halay sameeyey iyo jannada inaan kula rafiiqaan rabaa nabi allah buu yidhi markaad fursad hesha weliga himadaada meel fog gaarsiin qaala iyo aw ayra dalia labada waa la xarakeeya aw ayra dalika tasalunii waxaan kaa ahayn ma weydiisanaysid miya ama ow ayra dalika ama middaa mid aan ahayn weydiiso qultu waxaan huwa daak aniga su-aashayda waa middaa dalabkaygu waa daaka inaan jannada kugula rafiiqo haddaanay tirin wax weydiiso inaan jannada kugula rafiiqaan rabaa riwaayatu axmed musnadnu axmed waxaa ku sugan an tashfaca lii inaad ii shafeecdo isku macnay marka noqon leanna nabiga markuu ninkan uu leeyahay jannada inaan kugula rafiiqaan rabaa nabi maxamed jannada gacanta kuma haysto muxuu ku eri ii ducee oo ii shafeec tanuu rabaa ujeedadiisa sidaa wey riwaayadaasaa la caddaysay faqultu waxaan idhi huwa daaka taan baan rabaa qaala faacilnii ii kaalmee calaa nafsika naftaada bikarati sujudi u kaalmee adiguna dadaal qof dadaalaya noqo oon kuu shafeeci allaan kuu bariye oon kula hoosgeliye adiguna noqo qof la dabartikaari karo qof la dabartikaari karo oo noqo qof taariku salaada ah oo salaad tukanin oo xun oo wanaagsaneen qofka asagaa kor looma qaadi karo marka salaada ku toosdo oo sujuudana badi sujuudda badan iyo rafcu darajaad lagu helaa waxaad weydiisanaysa weydiisayna waa darajadaada in ciliyiin jannada inuu geeya rabtaa marka sujuudi la imow ku dar shafaacadeedii iyo ducadeedii waa helaysaa meesha ayada heeda baabu acdaai sujuudi wanahyi sujuudda xubnaha laga sujuudo wanahyu reebitaan iska reebaya canka fi shacri in timaha la reereebo timaha dheer qofka aduu leeyahay carabta timaha dheer bay lahaan jirto garbaha gaari jirtay nabigeenaba calayhi salaatu wasalaam ka mid ah oo garbaha ayay timihiisa mararka qaar gaari jireen timaha marka maanta inaad xagg roogto adoo salaada ku jiro oo sujuudi markay soo hoobtaan aad celisaa la diidi wa thawbi maradi maraduna sidoo kale markay maradu ay raaracanaysa rukuucda ama sujuudda ha reebino ha celcelinine ha sujuudaano wa caqsi ra'si waxaa kaloo la nahiyey wanahyu can caqsi ra'si in madaxa la dabo fi salaat salaad gudaheeda salaada gudaheedadaas fi salaatidaasi waxay kuwa tacalluqdaa gidigood fi salaati baa la nahiyey maxaa la nahiyey ka fi shacri wathoobi wacaqsi raas timaha in la xidho oo waxaa laga hadlaya waa ragga haweenkuma timahooda way xidhan yihiin bale way asturan yihiin maraaba ku xidhanoo ku ningaxan ee waxaa laga hadlaaya timihiisa inuu salaada isagoo tukanaya isagoo timaha gadaal u xidhay uu tukada la diidan yahay waa ragga wey kaa wey waxadaana yaxya ibnu yaxya wa abu rabic qaala yaxya abarna wqala abu rabi xadana xamaad bnu zaydin can camr bni dinaar can daawuus can ibni cabaasin qaala umira nabiyu sal slam nabiga waxaa la amray an yasjuda inuu sujuudo calaa sabcata toddoba xubnood wanuhiya waxaa laga reebay an yakufa shacrahu timihiisa inuu celceliyo wa hiyaabahu iyo dharkiisa markuu sujuuda ama rukuuci hada xadiiu yaxya waqaala abu rabiic wuxuu yidhi calaa sabcati acdumin wanuhiya an yakufa shacrahu timihiisa iyo wa hiyaabahu inuu reereebo sujuuddii baa raba inay badato kuu badato wejigiinaad ku sujuudaysaa soomaa iyo xubnihii sujuudda kuwana ha kula sujuudaano alkafayni toddobadii xubnood ee nabiga la amray inuu ka sujuudo inagana nana amray toddobadii baa lagu tirinaya alkafayna labadaas cab kafayn baatinkoodaas wاrukbatayna labada low wاlqadamayni labada gomadood faraha lugaha loo jeedaa wاljabha wejiga oo ilaa sanka la socdo intaas weeyaan toddobadaa weeyaan xadaana mxamed bn bashaar qala xadaana mxamed hum bn jacfar qala xadaana shucbat an cmr bn dinar can daawuus can ibn cabaasin can اnabiy sal اla alيه wasalam qaal umirtu waxaa lay amreen asjuda inaan sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba xubnood walaa akufa wa umirtu anlaa akufa inaanan reerreebin oon kakafinin fama maro walaa shacrantima inaan celcelinin xadaana camru naaqidu qaal xadaana sufyaan bnu cuyaynata can ibni daawuus cabdullahi can abiihi daawuus ibnu kaysaan can ibni cabaasin qaal umira nabiyu sal اlah alيه wasalam waxaa nabiga la amray an yasjuda inuu ku sujuudo calaa sabci toddoba xubnood wanuhiya waxaa laga reeba an yakfita inuu kafiyo reerreeba shacra timahi wa tiyaaba xirka maxaa yeelay khushuucdii salaadana way hadleen maanta cumaamadi kaa soo dhacda cumaamada celceliso ama garhkaada ama timahaada ku mashquulso khushuucdii midna reeb iyo halaabayso xagga kalena xubnahan waxaan dhaba inay isla wada hoobtaan baa la rabaa ilan wax walbaba ilahay u tasbiixsadaaye xadana mxamed bnu xaatim qaal xadana bahz ibnu xakiim qaal xadana whayb ibnu khaalidin qaal xadana cabdullah bnu daawuus can daawuus ibnu kaysaan can ibni cabbaas ana rasuul allahi sala allah aleh wasalam qaal umirtu waxaa lay amreen asjudu inaan sujuudo calaa sabcata acdub toddoba xubnood aljabha wejiga waashaara biyadihi gacantiisa wuxuu ku ishaaray calaa anfi sankiisa oo wejiga ilaa sanka ilaa sanka weji baa la dhahaa marka qaar culamada kamida ah waxay ku tageen inay waajib tahay kal xanaabila in wejiga maca sanka la saaro dhulka waa waajib bay leeyihin qaarna waxay leeyihin may wejiga keligii baa kugu filan wejiga keligii haddaad saarto sankaala saarin waa isku xubin weeyaan dhammaan inaad wada saarto waxba laazim ma aha inaad wada saartaa marka afdala khuruuj can alkhilaaf saaad khilaafka u gelin wejigaada iyo sankaadaba si fiican u makani dhulka saar walyadayn labada gacmood warijlayn labada lugood waatraaf ilqadamayni gomadaha mxuu ahaa walyadayna labada warijlayna wuxuu la jeedaa ma garatay warijlayna ya arukbataynkii weeyaan waa labada low waatraaf ilqadamayni lugaha fiidooda faraha fiidooda walaa nakfita kiyaaba inaanan dharka iyo wa shacra timaana aanan celcelin oon raabin laalaabin oon rogin xadana abu daahir axmed bn camr qaala abarana cabd lahi bn wahbin qaala abarani ibnu jurayj an cabd lahi bn daawus an abi an cabd lahi bn cabaas ana rasuula lahi sal slam qaala umirtu an asjuda calaa sabcin toddobana ka sujuudo walaa akfita shacra timaha iyo wala iyaaba dharka aana rereebin toddobadii maxay tahay laga sujuuday aljabha wejiga wejiga warka waa inuu makshuuf yahay waa inuu faygan yahay waxbaa la saarin walanfasanka walyadayni labada gacmood ayaguna makshuuf way inaanu cillo kale timaadno mooyeen wararkuta labadoola walqadamayni lugaha faraha ayaguna makshuuf wey qaala xadana qutayba ibnu saciidin qaala xadana bakr huwa ibnu mudar can ibn lhaadi maxamed can maxamed bin ibraahim can caamir bni sacdin عن عباس بن cabdilmualib المطلب samca rasuulala nabig calayh salaam uu maqlayo yaquulu leh idaa sajada cabdu sajada markuu addoonku sujuudaayo sajada waxaa sujuudi macahu maciisa sabcatu adraafin toddoba xubnood baa sujuudda wejiga keliya ma ahee ayaa la socota wajhu wejiga oo sujuuda lagu wada tilmaamo wa kafaahu iyo labadiisa cab wa rugbataahu labada low wa qadamaahu iyo gomadihiisa ayb toddobadaa hadduu qofku uu wada saari laakiin haddii uu intuu saaro haddana lugaha kor u qaada dadka qaar baa lugaha kor wiil qaada ma fiicna laakiin haddii uu mar uu saaro oo haddana lugiu kor u qaado waxaa weeyaan asalu sujuudkii uu la yimid intii ku filleed ama wujuubkeed laakiin waa laga fiican yahay buu sameeyey xaddaanaa camr bnu sawaad alcaamiri laakiin hadduu markuu saa uu sujuudayba uu lugaha kor u qaado fariihi uuna saarin sujuuddiisi waa salaadiis xadana cmr bnu sawad alcaamiriyu qaal abarana cabdulahi bn wahbin qaal abarana cmr bn xaari ana bukayrun xadaahu ana kurayban mawla bna cabaas xadaa can cabdulahi bni cabaas anahu ra'aa cabdallaahi bnu xaari buu arkayoo yusallii tukan warasu madaxiisuna macquusun la guntay min waraai gadaal guntay timii buu gadaalta u qabtay waxtama dheer buu ahaaye yuu gadaal guntay faqaama wuu istaagay cabdulahi bn cabaas baa istaagay fajacala wuxuu gudagalay yaxullu inuu furayo marka waxaa weeyaan tagyiiru lmunkar walow fii dakhili salaat munkarka in la bedelo oo la zuuliyo salaad gudaheeda baa laka dhige man ra'aa minkum munkaranti meel lala meeshaad ku aragto ood ku zuulin karto la sugi mayse marka salaada gudaheedii isagoo ku jira cabdullaahi ibnu xaaridkaasi ayuu timihii ka furay yaxullu inuu furo ibnu cabbaas waa jaliila oo muhaab ah, oo caalima ah, oo laga haybaystu ahaa marka waa qofka qofka timihiisa aad faraha la gergarayso qofku ku xurmaynaayo oo ka haybaysanaayo oo markuu ixtiraamayo waa inuu yahay wailaa hadde waxaad dhici karta madaxiisa markaa taabataba shiqilka inuu kugu dhuftaa dhici karta xagga dhuunta ah ama wadnaha ama dagaal uu keeno fa jacala yaxulluhu falama insarafa markuu salaadii ka soo gadoomay hadduu sheeganaya aqbala ilaa ibna cabaas ku soo jeesaday faqaala maa laka wa ra'sii madaxeedii adiga maxaa isku kiin watay waa u ixtiraamay marka hore laakiin wuxuu leey madaxeeda maxaad faraha ola gashay faqala wuxuu ini samictu rasuul allah nabiga calayh salaam aan maqlo yaquulu leh inamaa maalu haada qofka sidan oo kala yeela maalu ladii kii oo kale wey yusallii tukan wahuwa maktuufun isaga oo garba xidhan qof garba duub u xidhan oo salaad tukanayo kale wey qofka asaga ma sujuud gacmuhu ku sujuudi karaa waa maya salaadihiina si fiican oo lama imaan karo marka waxaan timahan sujuudi bay ka mid tahaye ha sujuudaana daawey adoo gacmo xidhan baad lamid tahaye saas wey gatmaha la celcelin maayo faraha laga qaadi faraha laga qaadaya la sujuudaaneen la sujuudaaneen ayib hadda dee waxaaba soo baxayba qaar timaha hoos ka xaadinaya timaha hoos dadka xaadin baa soo baxay oo quruxna u arkay masaladaa iyada ah quruxbay u arkeen arrintaasi ma bannaana in madaxa qaarna laga xeelo qaarna laga tago nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay wanahaa rasuulu lahi sal slam can alqazax wahuwa xalqu bacdi ra'si wa tarku bacdihi ixliqhaa kullahu aw itrukaa buu nabig alay slam ama wada xiir ama ka wada tag gaar ahaan haddii tashabuhu bilkufaar gaala haddii la shabahayo wahuwa tashabuh bilkufaar asalkii waxaan ka kasoo jeeda gaalada wax dhaqan la yaqaanay maaha dhallinyaraduna hadda timaha hoos ka wada xaalinaysa ee timihii intan hoose oo dhanba sida geed madeenga oo hoos laga gurayoo kale hoos ka guraysa intan kale oo harufa taagaysa waxay ka soo qaateen ciyaartooy gaaloah iyo kuwa gaalo oo laacibiina iyo kuwa heesaayaal oo gaaloah intay gaalo yihiin haddana kuwa xumaa ugu sii faasiqsanaaha ayay ku dayanayaan man tasha ku bishaaraystaana marka man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum ah, qofkii qolo isku shabaha kuwaasu ka mid yahay raayadii hore waa laga xishoon jira hadda dal laga mare marka arrintaa ayadaa waa in dhallinyarada laga baraarujiya raggiina dhallinyarada ahu arrintaa u istaaga dhalinyaradii waa aamuseen dhalinyaradii way ka aamuseen saaxiibadiin waad ka aamuseen saaxiibadiin waad ka aamuseen ragga dhalinyarada marka wada hadli karaan way wada sheekaysan way isla luqaadi way soo tashkiili way soo jiidi waxba iska reebi way ishadal maqli saaxiib wax lalaha jira dadkaas yaad ka dhawraysaa magaalada wada aragtaan iyo shacabka iyo mujtamaca iyo dhaqanka nooc kasta soomaalida meel kasta ay dhaqankan isaga ee lasoo minguuriyey ee gaalada iyo dad maaragtay ka imaaday iyo dhaqan celin iyo wax loo keenay dad dhaqan celin loo keeno la yidhahdo timaha ku ficnaadaan ama timaha u ficnaadaan oo dhaqankii wanaagsanaaya ee soomaalida ay taqaanay ee islaamka ku saraysanaa bal ha qaataa la yidhahdo dhaqan celin loo keenay yaa dhaqankooda celiya iska dhaafe kuwa anagii bay dhaqan celin ku sameeyeen kuwa anagii bay dhaqan celin ku sameeyeen oo ilfaa u qaadeen marka dadka noocaasa dibadaha lagu keenayan aad haliskaga jiro aad haliskaga jiro dadkaa dad khatara waay dhaqankay xag kala imaadeen bay wataan ilaa ayaga la tahdiibiyo oo la buufiyo oo wixii markaa ay wateen oo dhanba loo foolxumeeyo laga saaro in maarata la iska ilaaliyay ubaahanta dugsiyo badan oo la geliyey bay fasaadiyeen meelo boodhimo ay geliyeen bay fasaadiyeen marka dadka karantiil gaaray u bahan yihin dadka aan lagu dhexdarin bay u bahan yihin dadka aan lagu darin gaar loo karantiilo oo gaar loo cinaayeeyo oo gaar wax loogu sheego ayaana la kala dhawro ayaga dhexdoodana la kala dhawro ayib baablictidaal fi sujuud sujuudda in lagu la toosiyo ictidaalku maxaa weeyaan in la toosiyo la toosiyo toosintu waxaa weeyaan sujuudu qaabkeedii oo lala imaado rukuucda qaabkeeda oo lala imaado ictidaal dhaha dhahaa dumaaninadii kuxasilkiina ku jirtaa oo wadcu lkaffi alkafayn labada sacab in la dejiyo cala alard dhulka la dejiyo markaad sujuudaysa labada gacmood dhulka deji lama laabayo farihii daahirkan iyo bogan madowna lama saaraayo la soo celin mahayo xagga loo soo celin mahayo sidaasaa loo sii jeedin xagga qiblada barwow shaqilladan ama xusullaha in kor loo qaado caniljanbayni labada labada dhinac aan saa loogu dhajinine saa looga kor loo yarfaydo eh, loo taago in kor loo qaado oo qofku uu qof badnigiisii calooshiisii ay ka fog yihiin bawdada oo bowdada una saarin can ilfakdayni labada bowda waa inuu kor oga qaado fii sujuudi markuu sujuudsan aadaabta fiil quruxdeeda saasaa la rabaa kow gacmihii baa la dhigi mirfaqeynka iyo jiqilayna waa laga fogeynaya labada dhinax u dhejin maaye calooshiina cirbaha muxuuha boodada lagu dhejin maayo kor baa looga qaadi hayada noocaas ah kow waa hay-a qofka markuu u tukanayo khushuucda soo jiidaysa khushuucda soo jiidi gefyada noocaasa laba waa hay-at nashaat wa rafci alcajzi waalkasal qofkaba saa u tukanayo cajis kuma jiro nashaad bay kordhinaysaa xubin walbaba qaabkeedii iyo nidaamkeedii iyo meesha loogu talagalay baad dhigtay si marka isku dhexyaaca oo isku dhex jir ahoo qofka uu isku maaragtay laabanayo mayhoo cajis ah oo isku qambalbolobsan ma aha marka waxaa weeya nashaad bay ku kordhin markaasaa u tukato qaala xaddaana abubakr bin abi shayb laannahu salaada arkaysaan xikam fara badan iyo fawaa'id badan oo xagga caafimaadka iyo sixada iyo tamriinka ku saabsan ayay leedahay marka inaad iskala bixiso laftigeedu waxaa weeye caafimaadna waa ay leedahay maqsuudka loo jeedana waxaa weeyaan in ilahay raanda geliyo subxaana nabigana lagu daydo sal اlah alيه wasalam xadana abubakr bin abi shayba qaal xadana wakiic can shucba can qataada can anas qaal qaala rasuulu lahi sal l slam wuxuu ictadiluu fi sujuud sujuudda dhexdeeda toosiya oo kumaarata ku xasila walaa yabsud fidirin axadukum axadkiin diraacayhi labadiisa dhudhur imisaad ay imisaadal kalbi siduu u fidiyo kale marka la sujuudayo gacmaha in intaba dhal dhulka la dhiga lama rabo oo jiqilkii suxullihii ilaa farihii oo dhan gacmihii insaan loo saaxiyo lama rabee intaas cabaha keliya dhulka la dhigi inta kale gacantu way taaganta oo jiqilliibaa kor u taagan oo muxuu ahaa dhinacyihii o dhan bay ka fog tahay saas weeyaan sida eygii ha fidinina gacmaha eyga waa arteeno saas u fidsadaa lagaha ayuu fidsadaaye imbisaad alkelbi wax allaala wixii xayawaan aad ku shabbahayso fi salaatina lama ogolo xayawaan in la shabaho qur-aanka kariimka wax allaala wixii xayawaan lagu shabahay waxay weeyaan waa ficil madmuumah oo lacaay buu qofka la yimi qof xayawaan lagu shabahada arato famahaluhu kamahali alkalbi kamahali alximaari yaxmilu asfaara alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqiiru uma yacuudu fii qay'ihi xayawaan ba haddii shabaho waxaa weeyaan sife xun iyo ficil xun buu qofka la yimid xadaana maxamed bn muhana wbashaar qaala xadaana maxamed bn jacfar xaa qaala xadaana yaxya bnu xabiib qala xadana khaalid bn xariin qaala xadana shucba bhada isnaad wafii xadiii ibni jacfari walaa yatabasad yuuna fidin yuna goglanin axadukum diraacahi labadiisa gacmood yuuna goglin imbisaadalkelbi eyga siduu goglo kale xadana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana cubaydullah bnu iyaad can iyaadin alkuufi can albara bni caazibin qaal qaala rasuulu lahi sala la alay waslam nabigu wuxuu yidhi idaa sajadta markaad sujuuddo fadac daji kafayka labadaada dhub iscabahaada warfac kor u qaad min fiqayka shaqilaha iyo xusullahaadana kor u qaad xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana bakr huwa bnu mudar can jacfar bn rabiica an acra sulaymaan cabdiraxmaan can cabdillahi bni malik ibni buxayna can cabdillahi bni malikin ibni buxayna in hamse la geliya fiican lianna waxay sife ka tahay cabdullaahigaasi ibnu buxayna waa cabdullaahi walaysa maali maaha maalig ma aha cabdullaahigaasi ibnu maalikin ah yaa ummuhu hooyadiis yaa buxayno la dhahaa ana rasuul allah nabiga calayh salaam kaana wuxuu idaa sallaa markuu tukanayo nabigu faraja bayna yadayhi gacmihiisa ayuu kala fogayn jiray faraja iskuma dhajin jirine wuu kala bixin jiray baa loo jeedaa xataa yabduwa ilaahay ka muuqato bayaadu ibdayhi nabiga labadiisa kilkilood cadidooda ilan qamiis iyo muxuu ahaa shaar iyo waa kilkisha qarinaya ma jirin inta badan kumka qamiisoodana wuu waaweynaa marka nabiga alay slam markuu sujuudaaya hadduu khamiis xidho weeyaan haddii kalena wuxuuba qabaa izaarun waridaan izaarun waridaan marka nabiga markuu sujuuda calayh salaam oo dee go uu qabo wax kaloo uu qaba aysan jirin oo uu gacmihii saa u kala fogeeyo waxaa la arkaya kalkishi nabiga sala allah alay wasalam saas wey macnaha e baabulctidaal iyo soomara ku anhayn miya dhib male dhib male waa iska ijtihaadaad muslim maba laha marka ani ima qorin kaa ima qorin muxamed midkaa dheer buu ku wada daray xadaanaa camr bnu sawaadi qaal abarana cabdulahi bn wahbin qaal abarana camr bn xaari walayf bn sacdin kilaahuma can jacfar bn rabic bihada isnaad wa fii riwaayati camr bn xaari kaana rasuul lahi sal alay slam wuxuu yidha sajada markuu sujuuda nabigu yujanix yujanix ee yudhib janaax janaax ayuu muujin jiray ka janaaxi dayr janaaxa waxaad leedahay shimbiraha iyo waxa garbaha leh waad garanaysaa marka labadiisa gacmood ayuu saa dhihi jiray nabiga alayh salaam markaas waxay noqon jirtay qof janaax iyo garba yeeshay oo kale garbaaba yeeshay fii sujuudin sujuuddiisu kala fogeyn jiray yujanix farraja bay lamid tahay farrajada soo socota xataa yuraa ilaa laga arko wadaxa ibdayhi kilkilihiisa cadidooda nabiga alayh salam wafii riwaayati leyl can rasuul allahi sala allah alay slam kaana idaa sajada farraja yadayhi gacmihiisuu nabiga calayh salaam kala fogeyn jiray yujanixu wey can ibdayhi labadiisa kilkilood buu ka fogeyn jiray xataa inii la waxaan arkaya bayaada ibdayhi kilkisha nabiga alayh salam cadideeda arkaya sala allah aleh ali wasalam ayib kayfiyada marka noocaas garbaha gacmaha la kala fogeynaayo ama laga fogeynayo dhinacyaha hadba bixaddi biqadri masaafatika wey hadba masaafada haysata wey haddii dadka isu dhegan yihiin oo gacantooda saa tiraahdo jiqil qof waad ku dhufani liinuu aydi ikhwaanikum waa ku nabig alay slam liinuu aydi ikhwaanikum walaalihiin gacmaha u jilciya marka intii aad heli karta ee sbeysa haysato weeyaan qaabka inta aad haysato ayaad marka samayn haddaad hesho fursad hesho gaarsii meeshii maarata kamaalka aheyd sal allah alay wasalam nabigu uuna baray qaala xadana yaxya bnu yaxya bn abi cumara qaal jamica can sufyaan qaala yaxya akbarana sufyaan bn cuyayna can cubaydillahi bn cabdillahi bn asam can cami yaziid bn asam can maymuunata bint alxaaris radi allahu canha um alhilaaliya qaalad waxay tihi kaana nabiyu sala allah alay slam muxuu aha idaa sajada markuu sujuudo low shaaad bahbah hadday doonto low shaaad hadday doonto bahmatun nayl ama waxar asaqiir min alibil baa la dhahaa bahmada nayl ama waxar yar an tamura inay marto bayna yadayhi nabiga calayhi salaam labadiisa gacmood hortooda lamaradu mari kari laheyd bayna yadayhi lamaradu mari kari laheyd oo yacanii gacmihiisii iyo xabadkiisa inay kala dhex marto gacmahaasuu nabigu u kala qaaday xabad calooshiisana uu ooga fogeeyey bowdada ee uu nabiga calayh salaam u neef yaroo ariga wuu mari karay meesha ayada yani waad garanaysaa inta nabiga alayh salaatu wasalaam waasiciyey xadana isxaaq bn ibrahim alxandaliyu qaal akhbarana marwan bn mucaawiyat alfazariyu qaal xadana cubaydullah bn cabdilah bn asam an yaziid bn asam anahu ahbarahu can maymuunata zawji nabiy sala allah alay wasalam qaalat kaana rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa sajada markuu sujuudo khawaa soomaalia khawaa iyo jaraxa iyo faraja gidi waa isku macno khawaa waa kala fogayn jiray nabiga calayh salaam biyadayn labadiisa gacmood yanii jannaxa buu kugu fasiray yanii farajana kusii fasiro xataa yulaa ilaa laga arko wadaxu ibdayhi labadiisa kilkilooda xadidooda min walaai gadaal laga arko dadka gadaal ka taagan waa arki jira nabiga alayh salaatu wasalam gacmahaasaa yidhaahdo waidaa qacada markuu nabigu fadhiistana idma'ana calaa faqidihi lyusraa bawdadiisa bidixduu nabiga calayh salaam ku xasili jiray ku fadhiisan jiray qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wacamru naaqib wazuhayr bnu xarbi waisxaaq bin ibraahim walafdu lxamar qaala isxaaq barna waqaala aaarun xadaana wakiic xadaana jacfar ibnu murqaad an yaziid bn asam can maymuna bint alxaariin qaalat kaana rasuulula nabig alay slam wuxuu idaa sajada markuu sujuudo jaafaa waa fogeyn jiray kala fogeyn jiray gacmihiisa wuxuu ka fogeyn jiray dhinacyaha xataa yaraa ilaa uu ka arko man khalfa qofka ka dambeeya wadaxa ibdayhi nabiga kinkiisa cadida lagu casaa nabige qaala waki wuxuu yidhi yani bayaaduhumaa wadax waxaa loo jeeda cadida baabu maa yajmacu sifata salaati wamaa yaftaxu bihi wayaktamu bihi waxyarbaa inoo haray waa baab dheer haddi kan isaga ma eh, eh, dheer baabu maa yajmacu sifata salaad xadiid kuu jamcinaayo salaada tilmaanteeda oo idilba yaad yaad helaysaa ya kimia baabu maa yajmac sifata salaati salaada sifadeeda wamaa yuftataxu bihi waxaa salaada lagu furfurto markaa salaada aad gelayso wayuftatanu bihi maaa lagu khatimaa maxaa lagu khatimaa iftitaaxa maaha ducaa iftitaaxa looma jeedo ee waaa qiradii baa laga hadlaya iyo takbiirta wa sifati rukuuci rukuucda tilmaanteeda walictidaali minhu rukuucda oo laga kaco wa sujuudi sujuuda walictidaalu minhu sujuudi oo la toosiyo oo lagu xasilo watashahudi ataxiyaadkii bacda kulli ragcatayn laba ragcadood markaa tukataba in la atixiyaadsado min arubaaciyati rubaaciyada ku saabsan wa kana ulaaiyati wa kana unaayati laba ragcadood oo tukato shanta salaadood laba ragcadood markaad tukataba waa taxyaasan oo rubaaciyadina waa laba ragcadood hor markaad tukato wey ulaaiyada oo maqribkana labada hor markaad tukato waa taxyaasan soo maa unaa'iyadana labada ragcadood salaatu subax ayadoona dib ku dhammaatay min arubaaciyati wa sifat ljuluusi bayna sajadatayn sida loo fadhiisanayo labada sujuudood marka lama sujuudo aan sujuuddo soo fadhiisana seen u fadhiisan wafi tashahud اlawali ataxiyaadka horena waa laga hadli qaala xadana moxamed bn cabdillahi bn numayl qala xadana abu khaalid amar yani axmar buu ku yidhi sulaymaan bn xayaan can xusein bn mucalim xusein bn dahwaan almucalim iyo almukatib labada waa la dhahay xaa qaala xadana isxaaq bn ibraahim alxandali walafdu lah qaala akhbarana ciisa bn yunus ibn abi isxaaq asabaaci qaala xadana xusein mucalim mukatib can budayr bn maysarata can abi ljawza an caaisha radi allahu canha qaalad waxay ti kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu ahaa yastaftixu salaata salaada wuxuu ku furfuran jiray biاltakbiiri wاlqiraa'a takbiir oo allahu akbar waa takbiirat ixraam baa la yihahdaa ruknu min arkaani salaad weyaan lijmac khilaaf kama taagnaayay midaas takbiiraha kalaa la isku hayaa wlqira'a iyo akrin bialxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi oo la akriyo marka alxamdu lilaahidaas waxaa loola jeedaa suurat lfaatixa suurat alfaatixa loola jeedaa oo halkaa alxamdu lilahi ka bilaaban bisinkiina waa ku jiraa oo qofka hadduuna la jaarin waa inuu siraysto dadka qaar aimada qaar haddaad u fiirsato bisinka way ka tagaan bisinka waa laga tagaa bismi illahi raxmaan raxiim wax ya saasuu ragcadda u istaagaba alxamdu lilahi bila goormu akriya u fiirso arrintaa marka waxaa weeyaan sidii loo sinaysanayey meeshaasi waxaad mooda bisig inuu ku tagayo dayib marka bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ayuu ka bilaabi jiray faatixadu wa kaana idaa rakaca markuu rukuuco nabiga calayhi salaam u fiirso lam yushkis ra'sa madaxa muuna taagi jirin walam yusawilhu ma foorarin jirin nabiga sala allah alay wasalam lam yushis ka hayati dubac sida dhurwaag oo kale walam yusawibhu ka hayati alximaar sida dameerka oo kale dameerka dhurwaagana qaarka saraxu taagaa qaarku taagaa markaad rukuucaysa saraxa taagta lama rabo iyo qaarka iyo madaxa marka in madaxa foorrisood cidyahaada fiiriso iyo cidyaha dad kale lama rabo ayib taana dameeraha waad artay waa u fooraraan walam yusawibhu walaakin bayna dalika saas u dhexdhexaad buu ahaa saasuu nabiga alay slam u taagi jiray haddii dhabarkiisa lagu shubo biyo kama daadan jirin sal allah aleh wasalam oo kale saasay ku tilmaameen saasay ku tilmaameen wa kaana wuxuu aha idaa rafaca raasahu min alrukuuc rukuucda markuu madaxiisa kor uga qaado lam yasjud sujuuda ma aadi jirin xataa yastawiya ilaa uu ka ekaada qaa'iman xaaluu taaganya rukuucduu ka soo kaco sartoore si fiican buu istaagi jiray xataa yacuuda kulla qafaarin makaana xubin walba iyo laf walba meesheeda ay ku noqoto marka kadib buu dana hooban jiray wa kaana wuxuu aha idaa rafaca ra'sa madaxiisa marka hore u min asajda sujuudan hore markuu ka soo fadhiistana lam yasjud sujuudan labaad muuna sujuudi jirin xataa yastawiya jaalisa ilaa si fiican u fadhiisto wa yaquulu wuxuu dhihi jiray fii kulli ragcatayn laba ragcadood markuu tukadaba attaxiya buu dhihi jiray yani atashahud baa loo jeedaa min baabi tasmiyati albacdi wa iraalati lkulli ataxiyaadka attaxiya maanaa tashahud ataxiyaad baa loola jeedaa laba ragcadood markuu tukadaba hadda salaad laba ragcadood markii la tukado aan atixyaad lahayn maa jirta salaada faradka marka laga hadlaayo ma jirto hadday afar ragcadood tahay labada ragcadood haraba maqrib hadday ta laba ragcadood har markaad la imaato subaxna labada ragcadood ay ku dhammaatayba atixiyaadkii waa lala imaan salaadaha sunnooyinkana sidaasay u badan yihiin waxaa laga soo reebaa oo laga soo istimaadaa witrka witrka witrka markaad habeenkii tukanayso saddex ragcadood yaad israaceen mudda u dambaysa aad atixiyaadsan an baad israacinoo midda u dambaysa aad taxyaadsan toddobaad israacin oo midda u dambayso keliya aad ataxyaadsan sagaal baad intaad israaciso yaa ta sideedaadna ataxyaadsan ta sagaaladna ataxyaadsan maarata witrka sidaas iskugu xihan yahay haddaa rabta laba laba u kadibna hal hal ragcadood witra ku tuko waa kuu bannaanta laakiin maxaa kuu bannaan saddex inaad israaciso shan inaad israaciso shan markaa israacinaysa meeqa ataxyaad ku jira hal toddoba haddaad tukanaysa meeqaad xaj ba ku jira hal ka u dambeeya sagaal haddaad tukanayso ood israacinayso inaadan u neefinin ba aad rabto oodana ka baxeen sagaalkaba seed yeeli ta sideedaad baad atixiyaasan waad kici ta sagaalaad baa soo atixiyaasan waad ka bixi ayib wa kaana <clears throat> yafrishu rijlahu lyusra lugta biixda ayuu nabiga alayh salaam goglan jiray markuu markuu warka fadhiisanayo lugta biixduu ku fadhiisan jiray wayansibu rijlahu lyumna lugta midigtaana faraheeda saa u taagi jira nabiga alayh isalaatu wasalaam lugta bidixda ku fadhiisan jira sidan waxaa qaatay axnaafta maalikiyadana waxay qaateen tawaruk shaaficiyada iyo xanaabiladana waxay qaateen in la tafsiiliyo atixiyaadka horena wuxuu iska leeyahay iftiraash atixiyaadka dambena wuxuu leeyahy tawaruk iftiraashka waa lugta bidixda ku fadhiisato tawarukna atixiyaadka u dambeeya weeyaanu lugta bidixda intaad bixiso ood xagga midigta u bixisaa sinta sinta sinta bidixda aad dhulka dhigaysaa saas weeyaan haddii meesha ay ku deeqayso oy kugu filan tahay ood qofna aadan ku saaxanaynin qofna aadan lugta aad bixisay aadan saaraynin sidaasaa fiican oo qolada le fadhigo dhammaantiis waa iftiraash axnaafta cumuuma hada alxadii bay qaateen cumuuma hada alxadii kuwa markaa qolada kale ayadana xadiid kale qaateen oo tawarub ka hadlay amaa qolada tafsiilisay shaaficiyada madhabke shaaficiyada hadda madhabkeenna kaasaa waxaa weeye acdal almadaahib fii hada albaab baabkan isagaa ugu fiican oo xadiidkii abu xumayd asaacidi fii saxiix albukhaari ku sugnaa ayaa tafsiiliyey meel si kala caddeeyey ataxiyaadka hore wuu ku fadhiisan lugta bixda ataxiyaadka dambena lugta bixda intuu bixiyu sinta bixda ku fadhiisan jiray nabiga sala allah aleh ali wasalam kaasaa marka soo afjaray khilaafta shaaficiyada madhabkeeda asaab saxa marka aljalasaat cinda shaaficiya meeqa wey fadhiga shaaficiyada ay fadhiistaan salaada la fadhiisto afar buu noqonaya shaaficiyada madaahibta kale dhan u afar ko jalsada ya atashahud alawal atashahud alawal yani qaabka loo fadhiisanayo waxaa ka hadlaya jalsaadka idin laakiin iftiraash iyo tawaruq iyo iqaa saddex shay kuqaada laakiin eh, juluuska fadhiyaha guud ahaan waa afar waxaa weeyaan midka koobaad aljuluus bayna sajidatayn fadhiga labada sujuud udhexeeya fadhiga labaadna waa fadhiga tashahudka tashahudka fadhigiisa tashahudka koobaad sooma ataxaadka koobaad fadhiga saddexaadna jalsat listiraxa la dhahaa jalsat istiraxa jalsat istiraxa waxaa weeyaan fii kulli jalsa laysa bacdaha tashahud laysa bacdahu tashahud aan taxyaad ka dambaynin ee la istaagayo ayaa waaa la wax yar intaad yar fadhiisato yaad kici ka dambana waa taxyaadka dambeha kayfiyaadkuna aliftilaashu watawaruku waliqaa icuhu waa juluuska udheeeya fadhiga udheeeya beyna sajidtay laba sujuud udhexeeya ayaa ibnu cabaas sunata nabiyikum buu leehay culamada qaar baa diidan oo leh ijtihaadka ibnu cabaas radi alla canhu buu ahaa ee ima iftilaash wa ima tawaruk ama inaad ku fadhiisato lugta bidixda ama aasinta ku fadhiisata labadan baa jirta axaadiista marfuucada ee nabiga alah salaam ku sugan ayib wa kaana yanhaa can cuqbati shayaan shaydaanka cidhibsigiisa ayuu nabigu nahiyin jiray cuqbatu shaydaan qaar baa waxay ku fasireen iqcaha oo inaad cidhibta aad ku fadhiisato labada lowna dhulka aad dhigto kaasay ku fasireen oo ibnu cabbaas bay ku radinayaan qaarba waxay leeyihiin may cuqbatu shaydaanka waa iqcihii xumaa iqcihii xumaa weeyaanoo sinta salkoo dhulka la dhigo lugahan saa loo taago ayaa la yidhaha gacmaha dhulka ligto ayib wayanha an yaftarisha arajulu diraacayh ninka inuu uu goglado wakadalmar'a naagtana waa lamid ragga iyo haweenku waa isku siday salaadii tukanaya wayanha an yaftarisha arajulu ninka inuu goglado diraacayh labadiisa dhudhan iftiraasha sabc sidaad maarata duwaaga habar dugaag ay lugaha ugogla ufiidsatoo kale kaano ayago lugaha ma soo laabi karaane lugaha hore wa kaana yakhtimu salaata bitasniim nabiga salaadda wuxuu ku khatimi jiray bitaliimi salaamo nafsi marka kaana yaktimu salaata bitaliim waa rukni min arkaan salaat cinda jamaahiir culamaa bikhilaafi alxanafiya xanafiyadu ayaa waxay leeyihiin salaamo naqsiga salaada laga baxaayo waxaa weeyaan xadru maxduur waa waa rafcu maxduur rafcu maxduur ilaaq eh, eh, eh, weeyaan oo qofkii la yidhi ha hadlin ayaa la sii daayey siideen weeyaan qofkii ah, siideen weeye hadduunan una asalaamu calaykum dhihin oo iska dhaqaaqo salaadiisba waa saxday atixiyaadkiiba hadduu bogo salaaddiisa waa u dhamaystiran tahay ah, salaaddiisa waa u dhamaystiran tahay haddii wax salaada buriya xataa uu la yimaado ka xadain sida waysada oo ka burtoo kale salaaddiisa waa waa saxday waxaa lagu radiyey xadiidkii sunanka ee nabiga alay slam uu yihi miftaaxu alaati miftaaxu salaati aahuur takbiiruhaa taxriimuhaa altakbiir wa taxliiluhaa soo maarti taasaa lagu radiyey oo salaamo naqsigu waa rukni arkaanta salaada ka mida ah. qofka asagoo salaadii kaleo dhan la yimid asalaam calaykum loga bixi waayo badaba salaatuhu way burtay laanna rukni buu ka tegey wa fii riwaayat ibnu numayr can abi khaalidin wa kaana yanha can caqbi shaydaan soo maray wallahu aclam bilahi towfiq sal allah waslm ala